meesha dheera dhulkayaga naga waaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiye gudan iyo dibada guud ahaan dadkeena gibigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan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 Eh, de kolley barnaamijka kuma cusbiyo hadda ka hormagalabta eh, mm. eh, dee haya qaybta daadihintaan ku jiraayo mar haddaan anigu daadihinayana horta heesaha dhankeeda heesaha dhankeeda heesaha dhankeeda mar haddaan daadihinayo de anigu inkastoo dhegaystayaashii hore hore ee labada kun iyo labaatankii ayay dhegaysan jiray mota dee waa labadii kun iyo labaatankii baan ku yidhi <laughs> labadii kun maanaa dhashayba maxaa kaa hirsiyaadigu niman gabadho markay didibsa afarta xabee cirada hadda ka horba waxaa jirtay waxaa la yidhi sheekan kaaga meelaha dibadaha waa tii soomaalida u qaxday haba qaxda ma xumee la yidhi masaajid baa dee soomaalidu dhisatay meeshii adigu kolley dee dibadaha waa dhulkaa dee wadamada ah, diimaha kala haysta marka ninbaa waxaa lagu yidhi mhm. eh, naagtiisa waxaa layidhi muslim ahayd isaguna malahadi ma garanayo kolley un ciidaa la gaadhay mar haddii ciid la gaadhay dee la qalaa dabadeedna waxaa la yidhi ma qali kartid ma haysatid intii xoolaha lagu qaliyay bisinka lahaydee ka ninkii gabadha qabay ninkii uu soo baxo masaajid soomaalidu meesha kulahayd buu yimi marka masaajidka yudb wuxuu la yidhi warya jamacat lmuslimiin nacam baa la wada yidhi moogta midi dheerna wuu wataa oo moogta markaasu wuxuu yidhi waxaan rabaa in neef la ii qalo maya ad wuxuu yidhi qof baan rabaa i caawiya qofkii baa raacay qofkii wuxuu ku yidhi dee hoos buu usheeg wuxuu baalka neefkan ii qalo wuxuu yihi maqaarkana iga bixi kii wuxuu ma aqaan sida maqaarka loo bixiyo masaajidkan hore u kuma soo noqon uu iska baxay gaayigiiyo mididiiyo dhiigle markay siteen <laughs> ayaa soo noqday markaasuu wareye war yaa jamaacata almuslimiin wax oo nacam dhahu waay moot ku celceliyey eh, maanta muslimaad markaasaa kuwa jamaacada waa imaamkay farta ku fiiqeen waa kaasha islaamka sheekha inta soo jeeso ma labada ragcay idin tujiyaan islaam ku noqday bareere moogtaada yani wuu baqay nuxurka maaha maaha diin ka munordayne yani dee wadciga mhm. dabcan meesha jireen markaa sidaa daraaddeed mhm. dee walaal ma labadan xabee cirada igu taallaad labadii kun ii geysa oo haddaa maxaan ka mahmaahay maxaan ka mahmaahaya hadda <laughs> haye barnaamijkii weli waan ku guda jirnaa galab wanaagsan waxaan leenahay dhegeystayaashiina galab wanaagsan meel kastoo joogaan aduu dhegeystaa barnaamijka galab wanaagsan baan dhegeystaa marmarna dee lama faane galab wanaagsan markii aad nagala qayb gashay aniga bootaan maalin dhow waxaa la yidhi gargacal hala soo celiyo waa waray dee uma baahnin sugaan sir qalqalloociye mayood sheekada oo galgaclo barnaamijka alaa waxaan ku furanaa dhanka kaalmaha suugaanta aad iyo aad adigu taada way noo dambaynaysaayo codkaagiye ah. bal hees noo soo qabo aduma dadkii hore a ah ka mid tahay oo ka mid a heesaha lololol horta waxaan jeclaystay haddaaba tiri aniga soo qabo mm. eh, dee waxba hadda isqarqarin mayno anagii raggii hore ahayd <laughs> hees baa jirtaa mm-hmm aad u qisooyin badan heese kala xitaa ku daba xidhiidho keligeed maaha waana laga horreeyo sheekada sheeke bereley baa horta la yidhaahdaa ah, ah, sheeke bereley baa qisada la yidhaha markaa ilaa silsilad dhowr heesoodoo ay ka taxantay weeye mid ka mida ah markaa haddaba jirta nin odayahoo maalmahanba baraha bulshada aad u haystay baa sameeyey oo aanan marka hore moodaynin buunan aqoon oo heeso badan oo kale gallaydh iyo hawnadaa iyo heesaha noocaa yale heestaas waxaa ku jirta ha bararyaaq baa layidhaha sayid khaliifa qaada qisadaan hadaba jeclaysta horta inaan yar hormariyo gabadh ninkan yani horta heesta hees baa ka horeysay ay khadra daahir qaado mm-hmm. cabduberi samaadkii markashee ka baralay <laughs> kaftan laysla beegsado ma baraarugtaayo markaa kelmad baa ku jirtay heestaa hore mm-hmm. waxay ahayd bukaan socodka liitaa ragga waa ku badan yahay hawbara nuglaan hirka baaxadiisa kelmadu markaa way culus bukaan socodka liitaa ragga waa ku badan yahay hawbara nuglaan nuxurka markaa waxay tahay hmm. ninbaa markaa heesta khasra daahira qaadaysa ninka soo sameeyey saaxiibkii mm-hmm. ayuu heesta uu fariin ahaan ugu soo diray saaxiibkii haddaba hal meel baan sideebuu uga jawaabi doonaa bukaan socodka liitaan ragga waa ku badan yahaan waan heestaan jeclay siid khaliife hadda aan sii dayn doono mm-hmm. wuxuu uga jawaabay wuxuu yidhi markaa habka uga jawaabayay mm-hmm. bukaan socodka liita rag ku badan yahay adiga ku baaqi biyo aadan liqin weli ma mabashaan haraado ma ku barad qabowda roobari guntiis helay mm. beelaha galbeedaga ma ku baahi beela dabcan sayd khaliif iga cod wanaagsan anu sii daynayna احنا شي ارادو aabbihii barbaartu beer iga fogadu markii xaajo biliqdeed burgashee la kala baxo kii loo baxsanayo salaan buro ahaaneed aan kugu bogaajee baxsano ma nabadba adigiyo baadi kale barbartee sidee tahay riyaasamo ma joogtaa ballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaa arooskii ballaaraa batarkiyo ciyaartii

asaanka caashaqa kay soo ballaysay midxaybta sheekada ka baxnaadhiidhi baxsha soo yaxiide inta lagula xaaleeni kolkii lagu bicidsaday danta biday baroordeeq inuu igu bogsiiye balaan sheeko baraalay bar tilmaantii waagii باقي أبواني doonsadan bayda barbardhigo jawaabtee bismillaahi waa ku ಕೇಳ siisaan helay sowleyba leyba sama bixin yaryara bilkeydka baaciyo gacanta gurdihiyo xijaabka seed uga baxaysaa xidhiidhada milkayka baaci iyo gacanta hurdi iyo xijaabka sied uga baxaysaa sabaaxii biriqi dhacaysa madelaa mabayda boqolaanu turahay kambegsada mageysa qofka baadi kama qambaydhasha bagacalba nin bekeday ma fulayba u horyo maciirba samatiba kabubinaaye allaha caseeyo guuda malabku yeesho barqar roobka qaado bannaaniyo kuraalciin ama buurtii daalo dusheedii ka soo baxay timaanteed kama baybeele berluladii seben hore boqorkii aqoontiiyo soo bandhigay adraawa lala baratansiiyo iyo daawa waraadhe bartay weli wabba'shaan haraado maku barada qabowda iyo aadan liqin weli wabba'shaan haraado maku barada qabowda roobbarigutiiselay beelaha degdegdeg maku baay beelaa tiisanay nabar mid in maystii orada

dabcan heestu heesas daafur ay barnaamijkeena u ahayd sayid khaliif ayaanu ku luqeynaya ah, dabcan waa mahadsan tahay eh, xaggan markaa daba u dhaqaaqno heese kala iyada kasii dambeeyey lakin markaa holaha ma geli karayna <laughs> oo dee saalax qaasim baa ka mid ahoo eh, way iska badnaayeenoo eh, basra ina suldaan iyo aan barkanahay dhabtoodo baarka ii fidhaaya iyo heese nooca ayaa ka dambeeyey Ah, waa la wada yahay <laughs> ah, ah, masaasada i keen <laughs> waa tahay dhanka kaalmaha sugaanta kusii soconaynaa mhm. waa markaygee anuga mm. kuu sheegay dee jiilkii dambe waxaana soo qabanaya hees ay ku luuqayso najmi nashaad ar waayah aan kula kaftamo cool. We deja de dajma mhm. yari waa ardaydaydii ayay ka mid tahay aad iyo aad waan ku faraxsanahay in ay ka mid noqoto mhm. xiliyo kala duwan marxalado kala duwan weli baanu soo wada marno maasha allah bwbwbwbwniyahown jacaylka markii hadda iigu dambeysay bay rag i dacaydeen mhm waa dhoweyd baan isbitaal meeshana inta tegay qolaa horta intay dacaydisay igu yidhahdeen kalgaclow bidaar baad yeelatay ilaahay nooma yeelee dee dhegeyso horta haya walaa ilaahay nooma yeeley dhegeyso inta islaam oo kalena allah ka badbaadiyey dabadeedna dabadeedna markay dacaydeen baan intaan isbitaal meesha ay wax soo yar toltolay moogta mm-hmm dabadeedna xalin maxaad ku geliyey badahan iyo maanay badnayn haystu dhowr yaroo eray baa iga soo buudo iska yar koobanoo de waa markaan abwaankahay ah. markaan weriyahaunbaad taqaanaa eh, maraan fanaanahay baa jirtay maraan muusishanhay la socyaa <laughs> dabadeed baa waxaan idhi mhm de waan kuusoo wada dabeecadana haddaba waxaa jirta mhm. u yar firiso soomaalida gabadha baa wiil aad u jeclaanaysa xataa waaba ninkeedii mhm. aad bay u jeclaanaysaa mhm. ama ninkii baa naagtiisii u qabay dee aad u jeclaanaya dariska iyo asxaabta way u sixran way u sixranta maaragtay dad noocaayo ah, indho kala male waxyaaba noocaaya waa arrimaha marka arrimahan la dagaalamaya heestan waa weli eeg ah, sooma bixin marka wuxuu yidhi de dabcan olred way tumanta la xamaysan tahay hadduu ilaahay ka dhigana waxaan rajaynaya khaalid kaamil baa soo saaraya ilaa wiigan gudihiisa sidaan leeyahay kamin suun ahaan baanan markaa intan baan hadda usii samaynaynaa marka wuxuu yidhi heesta markaa inteeda hore dhan ma rabo ma sheegaya inta u dambaysa oo keliyaan sheegaya maadaama ay kamin suum tahay marka wuxuu yidhi mhm iyagoon itari karin tusma loo dal doorsado bahda iiga turiye itaageeri laydow anaa tima u beertaye haytifa jacaylkuya ayaan laygu tegin <laughs> sidiisa dhambe jacayl maku galay may tidhi anigaa diyaaru ah inuu itifo oo marba timo cusub u beeranay ayaan laygugu tegin ii daaya hay odhanina nin ahaw ninka jacayl baa la tegay hay odhanina baaxaadeg mhm dee dhanka jacaylka marka la yidhahna anigu kolley qisooyin fara badan baan leeyahay heestayda indheer ee youtubeka ku jirtay anigu qaadayo waa jacayl rasmiya ladan mm, ah, dabcan heesta ladan waa iyadna muxuu ahaayey cumar haybad ee uu cumar haybad qaado iyadna maxay ahayde waa alxamdulillah lamid heesta khaalid kaamil uu qaadee mm-hmm. ee maxay ahayday iyadna ee indhergarad ayaa yidhi aramida jacaylka aragtida ka dhalatay indhe labagayaano eheliyo wadaagaan in loo aayo mooye ma abaado weligeed ayaa iyadna kamida hadda hadduu ilaahay ka dhigo heesa fara badanoo kaloo jacayla soo wadaa xurmeeya heesta kale iyadna youtube-ka ku waa badan dee walaalay nacaybka dee wax magacaygaa diiday magacaygaa nacayb aan ogolaynba wadnuhu laabtuu ku yaala gubidixdawgayaal adno laabtuukayaal gubidixdawgayaal mm-hmm. lamaha dhiigu habaa hadduu qof la'an lahaa sidii loo aayilaa haddaan ifraaxay ku helin waa tahay kalgacalo aad baad umahadsan tahay waa tahay kalgacalo barnaamijkeena galab wanaagsan gabagabadiis horta ayaan isla soo gaarnay waan ku faraxsanahay barnaamijka galabta qeybgasho farsamaqaankan oo mahad celinaya dhammaan dhegeystayaasha waxaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka heeskaadii indheer bal heeskaasi waxay raddaan nooga taabata qisadiisa wax garaafe biyaa meelaha maka dhow yihiin marka la rabo in laga sheekeeyo waqti buu qaadanaya dabcan horta heestaasu waa soo koobayaa dabcan laba qisay leedahay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii jacayl galay mhm. oo aan sheeko ka qoray dee marka hore aan kuu faanoo ku orey ilmo yar baanahay <laughs> sagaashan iyo sagaalkii jacayli galay mhm. waagaa waxaa jiri jiray mhm. waxba problem mal waan ka sheekeyn karaa waxaa jiri jiray dhalinyaradu shiid bay iska ahayd waxba lama hayn dabadeedna dee xaaladu way xumayd xariifadaada markaa aad la saaxiibka tayadeed guursatay mhm. haddii ciddoodu dee reer dibaddu loo jiro waa wareegay dheeman bay ahaan jire duruuf ka mida duruufihii geyigan soo maray oo dhallinyarada iyo la jiilka oo dhan ay isla ogol yihiin wey waa wax jiray haddaa dee la wadaa magac yeeshay amaba shaqooyin la kala yeeshay dabadeedna anoo dee kamida mida dhalinyaradii markaa magaalada kuna cusub dabcan anu muqdisho kumaanan dhalan waxaan ka yimi gobolada gobolka ugu sheeya gobolada soomaaliyaan ka yimi markaan dee imi bay la qabsashadeedii iyo wakhti bay igu qaadatay gabadh baanu isbaranay gabadhi waxaa haddaba ilaahay qadaray waynay show gabadhaan isbaranayno dhoof baa loo wada mid kale haddana wayga dhoofto mid kalea ka dambayso way dhoofto mid tii saddexaadtii saddexaad marka iga dhooftay ayaa wargeys la jiray eh, muqdisho time sowaaga ka soo bixi jiray sanaca ayaan sheeko ku bilaabay lahaa midii aan jeclaadaba maxay iiga dhooftaa maxay iga dhooftaa <laughs> horta dabadeed gabdhihii oo dhan baa kuyuu ii soo galo waxay sidhaahdeen ninkan haddiiba maxay ahayd tii uu jeclaadaba <laughs> ay dhoofayso maad dhooftida horta qisadeedu halkaasay ka bilaabatay wixii ka dambeeyana barnaamijyada dambean ku faahfaahinaye waa inoo indheer barnaamijka galab wanaagsan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa aniga kalgacal oo idin leh gaalab wanaagsan dhaqan baan qabaa axiyo way baan qabaa waxay dadku ila arkay ayaan keligay qabaa mudaba urtun baan qabaa axiyo way baan qabaa waxay dadku ila arkay ayaan keligay walaal maqan baan sugaa naftayda u iibiyaa amaahya u sii gala intaa u dira farriin intaa u dira farriin maqan baan sugaa naftayda u iibiyaa gala inta udira fariin inta udira fariin manigu tira insha alle aan idha alxamdu mahad raaciya asxaab badan sii waca

wada eedaynayaan idhaar baad dhacduun indhiir indheerugu cib qarshaa dintanku wagaasimay iskiiji ayan idhaa soo ururiyo iwada eedaynayaan idhaarinbaa dhacduun indheerogu ceeb qarshawaxay kuwa feefataa awood waatii alluu addoontiisaanahi sidaananba kula jeclaa haddii aynu ahaan iyan adhax jaray rajiyo sidaynu aayulay ilma raga xiga tidha mayan mayan mayan ku idha furaa furaa aqbalaa furaa irdihinniyadeen xidxidhay ammaan ammaan ugu sii qora iftiin ii sii shita aroos maqan baan galnaa aroorti kolkaan kacan artayda ka baafiya aya ayaa arkay baan qisan ama kaa ku badin mil marshiyo waan waxba kama qore ahay qisa loo irkaado ayaa ma dhibsoo taxnaa anaa alfay walayl abaabulayo jacayl waxaan ersaday ogso bartaydaay ogow rajiya ayarkeed ogow isla eg weligaa ogow ogaadaya ilaa ogow indheer weligaa ilow abbaartaydaay ogow rajiya ayakeed ogow isla eg weligaa ogow ogaadaya ilaa ogow indheer weligaa ilow adduunyaan uga socdaa adduunyaa uga socda